waxaan kusoo jeednay kitaabkii sharxu qatri nada bedelka ayaan soo gaarnay walbadalu badelkii weeye yatbacu maa qablahu fii icraabihi khamsatun annactu wa cadfulbayaani watawkiidu saas u soo wad walbadalu bedelkii weeye wa huwa bedelkii taabicun waa mid raaca waxaa ka horeeya taabicaasoo maqsuudun loola qastay bilxukmi ay bixukmi lmatbuuci matbuuca xukunkiisa loola qastay bilaa wasitatin ay bilaa waasitati xarfi cadfin xarfu cadaf waasidadiis la-aanteedana loola qastay wa huwa bedelkiina sitatun lix weeye lix weeye walbedelu bedelkii weeye wa huwa bedelku taabicun waa taabic oo raacaya limaa qabla waxa ka horeeya oo ixraabka ku raacaya taabicaasoo maqsuudun loola qastay bilxukmi ay bixukmi bixukmi lmatbuuci matbuuca xukunkiisa xukunka matbuuca la siiyey kanna waa loola qastaa fiiri nactiga nactiga asaga mancuudka inuu tawdiixiyo ama taksiisiyo waxaasa loola qastaayo ee asaga xukun loola qasti may bayaanka kadalika sidaas oo kale u ahaa tawkiidka matbuucaas inuu adkeeya loola qastaaya kan xugunkii loola qasdaayey matbuuca nafsuyo asna loola qasdaa waa nagii nidhi takraaroo kalea ku jira takraaroo kalea ku jira lana alcaamila fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuc ila lbadala fainahu fi niyati takraar lcaamil saga marka takraaraa ku jira takraaraa ku jira yarxamuk allah marka xugunka asaga loola qasdaya si toosa xugunka loola qasdaa bilaa waasidatin bilaa waasidati xarfi cadfin xarfu cadaf waasidadeed la-aanteeda loola qastaa xarfu cadaf waasidadiisa waasidadaas la-aanteeda loola qastaa halkaasna waxaa looga ixtiraasayaa waa cadfu nasaqi ilaa cadfu nasaqa isaga waa loola qasdaayay taabican xukunka jaa-a zaydunaa yimid wa camrunaa yimid camar imaatinkan waa loola qasdaayay waa loola qasdaayay laakiin waasida udhexaya isagii matbuuca kan waasida uma dhaxayo wahuwa bedelku sitatun lix weeye qaala toddoba ka dhigeenoo bedel kaleo waxay sheegeen sheegaan bedelu kullin min bacdin la yidhaahdo bedelu kullin min bacdi baydkaas ay u dariishadeen raxima allaahu acduman dafanuuhaa bisajistana dalxata dalxaati raxima allaahu ilaaha u naxariisto acduman lafo allaha u naxariisto lafaho dafanuuhaa ay aaseen bisajistaana sajistaan ay ku aaseen dalxata dalxaati allah u naxariisto dalxa ka bedelo marka lafa lafuhu waa bacdi sooma dalxana waa kulli waxaasay sheegeen hmm. bedelulkulli min bacdi ah, mubdelu minhuga iya wuxuu yahay bacdi oo lafihii ah bedelkiina waa dalxo waa kulli oo dhiiggii iyo aaba ku jiraba ha dhiiggii iyo xididad iyo wax badana la socda iyo hilibkii suyuudina aayaduba ku dabaqay oo wuxuu yidhi aayad icraabkaas aayadaaba waafaqeed saas loo icraabi karaa hoy ulaaika yadkhuluuna aljanata walaa yudlamuuna shaycan jannaati cadnin ulaaika yadkhuluuna jana jannay gelaayaan walaa yudlamuuna shayan waxba laga dulmi maa jannaati cadninay gelaayaan marka wuxuu yidhi jannada hore waa mufrad yidhi waa bacdi jannaat tan dambena waa jamci oo waa kul jannaat bedela jannatina waa mufrad marka mufradkaasaa mubdalminhuya waa bacdi bedelkiina waa kulli oo waa janaad oo waa jamac wa huwa bedelkiisi tetun lix weeye badalu kullin min kullin kulli kulli in laga bedelo badalu kullin uu yidhi alma gelin badalo kulli ma uusan dhihin badalu kulli kulli in la bedelo min kullin laga bedelo saddex magacuu leey badelu kulli min kulli badelu lmutaabiq badelu shay min ashay saddexaas magacoo kiilaha hmm, saddexaas shay waa kiilaha wadalika mihaalki naxwu ina lilmuttaqiina mafaazan dadka alla ka baqa makaanu liibaan a u sugnaatay xadaa'iqa beerageedalaha u sugnaadeen haddee aseendooyinkan makaanka lagu liibaana waaba isagaba xadaa'iqdaanaba maka meesha lagu liibaanayo ahba aseendooyinkan beerahan geedaha leh iyo waxa weeyaan mafaaska waa isku hal mafaazan makaanu liibaana usugnaaday xadaa'iqa ka bedelo beerageedalaha usugnaado jannooyin ah aseendooyin waaweyn oo bislaaday halkaasay leeyihin marka xadaa'iqdaas iyo mafaasta waa isku nafs ah, nafsu shay wey eh, saas darteed an yakuna thani cayna alwl waa ah, badel kuli min kuli ama badelu shay min ashay ama badel mudaaric an yakuna thani cayn alwl isagaaba kudhihi doona wa bacdin iyo wa badlu bacdin badel bacdi naxwo man istadaaca walilaahi cala annaasi dadka korkooda waxaa u sugnaaday xiju lbeyt beytka in loo xajiyo man istadaaca man oo ugu sugnaaday ka bedelo annaas annaasi waa kulli man istadaaca qofka awoodaana waa bacdu nnaas waa bacdu nnaas mantaasa laga bedelaa mantaasa laga bedelaa mantaas ayaa laga bedelaa iyo washtimaalin wabadalu ishtimaalin badalu ishtimaal nax yasaluunaka can ishahri nabiga subana waxay wax ka weydiinayaan bilxurma leh qitaal inay wax kaa weydiinayaan i bilxurma leh dhexdiisa in lagu dagaalamo yasaluunaka can al lxaraam waxay wax kaa weydiinayaan bilxurma leh qitaalin dagaalay wax kaa weydiinayaan fiihi fii shahri lxaraami lagu dhex dagaalamo wa idraabin wa badalu idraabin waa jeesiga bedelkiisii wa galain wa badalow ghaladin waa qaladka bedelkiisii wa nisyaanin wa badalu nisyaan saddexdan hal miaal ayuu kugu miaalin maxaa yeelay niyada unbaa kala duweyda iyo sida ay waaqic arrintu u dhacday halka miaala ku wada rumobi kara hal miaala ku wada rumoobi karaa naxwo tasadaqtu bidirhamin hal shilan sadaqaysta dinaarin aan sadaqaysta ka bedelo fiiri wuxuu ku yidhi wadaalika kaasuna bixasabi qasdil awali kan hore loo qasdidiisu ayuu ahaaday iyo wathani ka labaad haddaad labadaba inaad ku dhawaado u qasaday bedelintrabaa la yidhahda labadaba marka horeba waa go-aansatay inaad sheegto inaad dirham sadaqaysatay tasadaqtu bidirhamin markaad intaas inta go-aansatay sheegtay aad tiri haddana may dinaar u sheeg dadka tan waa go-aansatay markaasaa tiri dinaar inaad ah, sadaqaysa labadaba u qasada marka dirhamka iyo dinaar markaad u sheegta dadkii din dirham inaad sadaqaysatay aada go-aansatay dirhamkan ka leexee dinaar u sheeg dadka markaasaa dinaarinaan sadaqaysta marka awelka iyo aakhirkaba u qasad awalka iyo haanigaba waa qasaday bedel itra baa la yihahda kii horead uqasaday waa sheegtay kadib aad ka jeestay markaasaa haaniga aad bedelulitraa aa la yihahda iyo wasabqi lisaani awi thani wa sabqi lisaani dhe awi thani waa maxe o bixasabi qasdi thani kan labaad qasadkiisa qadarkiisa iyo wa sabqi lisaani carabka dhiqidiisa oo uu kaaga dhaqay ilal aweli midka hore ah, ta labaad waa maxay waa bedelqaladkii bedelqaladka waxay tahay mid ka labaadad uqasatay maba uqastin midka hore inaad sheegtaba ma aadan uqastin marnaba dirham uma aadan qastin dinaar inaad sheegtaad go-aansatay qalbigana dinaara kaaga jira markaasaad iyadoo qalbigii dinaar kaaga jiro aad ku dhawaaqistin markaasa carabka kaaga dhacay dirham tasadaqtu bidirhamin markaasaad ogaatay carabka awaba ku dhacay markuu ku dhacay aad tiri dinaarana sadaqaysta carabka iga dhacay ah, arabka iga dhacay khalaas marka carabkuba keliya xataa qalbigaaga kama imaan dirhamku taasna waa badalo qalaad awil awali bixasabi qasdi lwali mid ka hore qasadkiisa qadarkiisa iya wa tabayuni lkhada'i gafka caddaanshadiisa waxay tahay tanna markii horeeto waxaad istiri u usheeg inaad dirham sadaqaysato awelkaa uqasad mar alla markaa sheegtoo tiri tasadaqtu bidirhamin ama waxay kuu caddaatay inaad lunsanta oo wixi aad sadaqayda ahaa dinaar qalbigaadba ka halmaanto qalbigaagay ka baxdayba dinaarkiiba qalbigaa ka baxay markaad sheegto qalbigaba dirhaman kaaga jiray carabkana waa uga dhawaaqday kadib baa waxaa kuu soo baxay inaad qaldanta oo wixii aad sadaqaysatay uu ahaa dirham dinaar u ahaa dinaar inuu ahaa markaasaa tiri war dinaar saddexdoodo sidaas kal sharx albaabu baabkii baabkii alkhaamisu oo shaneeyey baabkaasoo min abwaabi tawaabici tawaabicda baabyaalkeeda kamid ahaaday albedelu bedel weeye wa huwa bedelku fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaday alciwadu wa ciwad qaala allahu ilah wuxuu yihi tacala ilah waa sarreeyahay casaa rabbunaa rabbigeen mudan an yubdilanaa inuuna bedel siiyo khayran wax ka qayr badan minhaa beertii naga halowday ilaahay wax ka qayr badan inuuna siiyo xagga macnaha laga daliishada walbadalu bedel fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisa xaal u ahaaday taabicun waa mid raaca limaa qablahu taabicaasoo maqsuudun loola qastay bilxukmi xukunka bilaa waasitatin bilaa waasitati xarfi cadfin xarfu cadaf dhexdhexaysashadiis la-aanteedna loola qastay fa qawli aniga qowlkayga taabicun aan ku qawlay jinsun waa jinsi kulli waa isla soo gelayaan tawaabicdii shantiiba yashmalu ta jinsigaasoo yashmalu kulmina jamiica tawaabici tawaabicdi dhammaantood hadii la yidhahdaa taabic waa jinsi waa magac ka dhexeeya ah, jinsi weeye shantoodiu ka dhexeeya shantiiu ka dhexeeya wa qawli aniga qowlkayga taabico maqsuudun bilxukmi loola qastay aan ku qowlay mukhrijun wuxuu bixinaa qowlkaasu mukhrijun midkii bixina wey qowlkaasu linacti nactigii wa tawkiidi tawkiidkii wacadfi bayaani cadfu bayaankii fa inahaa alaaadaas mukamilatun waa midii dhammaystirayda lilmatbuuci matbuuca matbuuca almaqsuudi bilxukmi xukunka loola qastay saddexdaas ayaga xukun loolama qastay jaaa rajulunaa yimid caaqilun markaad leedahay caqliya yimid adiga kama danlihid rajulkaasun baa lagu caddaynaya dhamaystirayda maahane xukunka cidda waa yimid loola qasta waa rajul ah, saddexdaanu marka oo ah nactiga tawkiidka cadfubayaanka ayagu matbuucay dhamaystiran ee ayaga xukunka loolama qasto fa inahaa halaaadu mukamilatu waa midii dhamaystiraysa lilmatbuuci matbuuca matbuuca almaqsuudi loola qastay bilxukm xukunka laa anahaa halaaadii hiya almaqsuudatu mid loola qasta inay tahay maaha bilxukm xukunka xukunka ayaga loolama qastin laa anahaa halaaadii hiya almaqsuudatu mid loola qasta inay tahay ma ahan bilxukm xukunka wa bilaa waasitatin aan ku qawlayna muqrijun wa qawlii qowlkayga soo qadaro wa qawlii qowlkayga bilaa waasitatin aan ku qowlay muqrijun qowlkaas waa kii bixinaa licadfi nas cadfu nasr wadalika mihaalkii ka jaa-a zayduna yimid waa camrun oo kaleba wey hadda camrun waa loola qastay maji-a ah, imaatinka in loo nisbay waa loola qastay fa inahu cadfu nasaqa dhe fa inahu cadfu kaana walow haba ahaado taabican taabic taabic almaqsuuda loola qastay bilxukma walaakinahu cadfu nasr biwaasitati xarfilcadfi xarfu cadaf waasitadiis u ahaatay oo xarfu cadafa u dhexeeya isaga iyo matbuuca wa aqsaamuhu aqsaamu lbedeli bedelka aqsaamtiisu sitatun lix weeye axaduhaa sitadii midkeed badelu kullin waa kulli in laga bedelo min kullin kulli wa huwa bedelulkulli cibaaratun ka waramid weeye camaa bedelkii laga waramo athani midka labeeya fiihi bedelka dhexdiisa xaalu ku sugan yahay caynul awali kan hore daatadiisi u yahay bedelu kulli min kullin waa bedelka midka labaad kii hore cayntiisa u yahay ah. kii hore cayntiisa u yahay kaasaa la yha bedelu kulli min kulli kaasaa la yha bedelu shay min ashay kaasaa la yha bedelu mudaabic wa huwa bedelu kulligu cibaaratun ka waramid weeye camaa bedelkii laga waramo athani midka labeeya fiihi bedelkaas xaalu ku sugan yahay caynulawal ki hore daatadiisa uu yahay wadaalika mihaalkii ka qowlika waa hadalkaaga oo kale oo aad ku qawsho jaani muxamadunaa ii abu abuu cabdillaahi yaa ii abdla abu cabdillaahi waa maxamed laftirkiisa abu cabdilaahigu waa maxamed laftirkiisa ee maxameda magaciisana la ihahda maxamed kunyadiisana waxaa la ihahda abu cabdillah iyo wa wa ka qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sare ilaah uu yidhi ina lilmuttaqiina dadka alla ka baqa mafaasan makanu liibaana u sugnaaday xadaa'iqa ayaa u sugnaadeen beero geeda leh xadaa'iqdaas beerahaas geeduu ka baxeenoo bislaaday meesha lagu liibaanayo waad halkaas marka waa cayn lawal waa isku mid xadaa'iqda mafaasan wa inamaa wax kale maahan lam aqul anugu ma dhihin sida naxwaleyda kale yidhaahdaan badalulkuli min alkuli oo alma gelin hadday ogow al anigu ma aana gelinu kuley siday naxwalada kale yidhaahdaan xadaran liajli xadarin digtn digtoonaansho darteed aanan u gelin min madhabi man qof madhabkiisaan iska ilaalina laa yujisu aan banaynayn idkhaala al alla gelinteeda calaa kullin la geliyo waqad istacmalahu alkulli waxaa isticmaalay kulli oo al ku jirto wey waqad istacmalahu idkhaalkaas waxaa isticmaalay idkhaalkaas waxaa isticmaalay azajaajiyu zajaaji fii jumali kitaabkiisa jumalka uu ku isticmaalay wactadara waana cudur daartay canhu can listicmaali isticmaalkaas waa ka cudur daartay isticmaalkaas waa uu ka cudur daartay wactadara waana ka cudur daartay canhu can listicmaali isticmaalkaas biannahu zajaaji tasaamaxa inuu fududaystay fiihi isticmaalka muwaafaqatan liajli muwaafaqa waafiqi darteedna uu fududaystay linaasi dadka u waafaqa aniga wuxuu yidhi badl kuli min alkuli yidhi sajaaji uu yidhi hadee asha aan geliyey xoogaa waa iska fudaysio dadkan waafaqa ee sax ma saas uga cudurdaar saas uga cudurdaar horay waa soo sheegnay ibnu hishaam lafkiisa inuu isticmaalay hadda wuu ka cararay laakin makaan kusoo sheegnay tawkiidkan kusoo sheegnay tawkiidkan kusoo sheegnay alkuli mhm. marka aalow gelish athani nuuca labeeyaa badaluu bacdin waa gabal in laga bedelo min kullin kulli oo mubdelu minhuguna waa inuu kulli yahay bedelkuna waa inuu jus yahay wa daabiduhu bedelbacdiga daabidkiisa an yakuuna hani haaniga waa inuu ahaado jus-an jus juskoo min alawel kan hore ka mid a waa jus kan hore kamida inuu yahay wadalika mihaalkii ka qawlika waa hadalkaagoo kaloo tidhaahdo akaltu rakiifa muufihiyaan cunay huluow saddex meeloodaan meel cun huludku haddee raqiibkii qayb ka mida wey kanoo kaleeta marka agsarka naxwoolaydu waxay yidhahdaan waxaa waajib ah in damiir lala xidhiidhiyo in damiir lala xidhiidhiyo bedelka oo u laabay mubdolminhuga ah, taasaa waajib ah saasaa waajib ah qumi leyla habeenkii salaatuleyl u istaag ilaa qaliilan in yar maahane nisfahu niskiisu taagnow ah, nisfahu alleylka laga bedela nisfahu soo damiir lama xidhiidho sidaas weeyaan haddii uusan markaas la xariirin damiirkii oo daahirna waa in lasoo qadaro walilaahi cala annaasi xijulbeyti man istadaaca minhum waa ha man istadaaca qofkii dadka ka mid a ha man istadaaca qofkii awooda minhum dadka xaalu ka mid yihi ha lasoo qadara damiirkii hadde waa kan ho xaashiyadaynu kugu dhigay maxamed muxudiin cabdilxamiid waa lasoo qadaraa laakiin ina maalig sida uu maxamed muxudiin cabdilxamiid idin sheegayo kelimadiisu waa iskhilaafta tashiilka sidaasuu maray oo wuxu hi damiirkaas waa laga maarmaan kaafiyadiisa markuu sharxayeyna wuxuu yidhi sida saxiixa waxay tahay shardi maahan laakiin wujuudkiisaa fara badan damiirkaas in la helaa fara badan maahane shardi maahan damiirku saasuu labadaas kitaab ku kala maray ina maaligna ka qawlikaa tiraa akaltu waan cunay alraqiifa mufihi ama kimistiyaan cunay huluow saddex meeloodaan meel cunay huludku raqiifkii jus ka mida wey iyo wa ka qowli ilaahi qowlkiisa oo kale walilah allah waxaa u sugnaaday cala naasi dadka dushooda ugu sugnaaday dadka dushooda waxaa ugu sugnaaday xiju lbeyt walilaahi cala annaasi xiju lbeyt qur-aanka xataa waa qaldan iska ilaaliy wax uu xataan la akrin karinu meesha ku qora xasbuna allah xasb aada iskaga ilaaliy walilaahi cala annaasi walilaahi allah waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka dushooda ugu sugnaaday xijulbeyti beytka loo xajintiisa man qof korkiisa ugu sugnaaday ka bedelo exraabihiisa maanta mantan saddex rabada ku banaan saddexdiiba waxaa kuu sheegaya ibnu hishaam mantan saddex rabada ku banaan saddexdiiba halkaan kugu sheegaya man calaa man qof korkiisa ugu sugnaaday beytka la xajintiisu istidaaca awooda ilayhi beytka sabiilan xagga jid ahaan faman istidaaca man istidaaca bedelun bedel weeye waa bedel min annaasiyaa laga bedelaa haadaa icraabkaas huwa lmashhuur waa midka caanka ko xagga dhig icraabkaas waa icraabka caankaas wa qiila waxaa la yidhi huwa soo qadaro manti huwa mantu faacilun faacil wey bilxaji uta xaju naasi walilaah ilaahay waxaa u sugnaaday cala naas dadka korkooda ugu sugnaaday xiju lbeyti xijulbeyti beytka loo xajintiisa masdarun mudaafun ilaa mafcuuli soo maha mantuna faacilki sow sooma aanaan marin inay bannaan tahay inta loo idaafeeyo mafcuulka faacilkiina la sheego waa soo marna haba yaraba qaliilba ha ahaadee qaliilba ha ahaadee waa soo sheegay marka saasaa loo exraabahana waa layidhi waqiila waxaa la yidhi huwa manku faacilun faacil wey bilxaji faacil uya allah waxaa u cala naasi dadka korkooda ugu sugnaaday an yaxuja inuu xajiyo mustadiicu macnuhu saasuu noqaa marka waxay macnuhu noqaa markaan markii hore macnuhu wuxuu ahaa inta awooda ilahay xajka ku leeya saasuu ahaa haddii la yidhahdo waa faacil macnuhu wuxuu noqaa dadkoo dhan waajib waxaa ku ah qofka awooda inuu xajka aado macnuhu waa isbedelay markaan ogo macnuhu wuxuu noqaa hadda markii xajka la gaaro qofkii awoodaa waajibku saaranya intayada kale xaana la rabaa war qofkii xaj awooda ha xajiyo afka inaan ka nidhaahno tana waxa weya macni waa ka duwan yahi dadkoo dhan waajib waxaa ku ah habadka awooda inuu xajiyo macnihi marka waxay noqon inaan dirno midka awoodo on ka ka kac nala joogi maydo aad a kulli aan iskuu tagno a a maya sanadkasta maaha qofkan inuu eh, un xajiyo hal mara a oo usan joogin ay waxay noqon in lagu leeyahay kuwa aan awoodin ha kuwa aan awoodin laftikooda lagu leeyahay habadkaas awooda inuu tago a iyaga lagu leeyahy hadduusan tagin marka kulli waa ku dambaabaya noqaa <laughs> waa inaan jafnaa marka ta la tiriyo weli adigu mawood walaaye bax waa baxda waa in la jafay noqe oonan ka yarin inuu na dhex joogo isagoo hanti iska haysta saasuu noqona saxna maaha anaga inaanu sheegnaana la dadka ma jafi karno ha saxna maaha macnihiaba qalad noqaa fiiri saasaa qaar u iraabay e fiiri welilaahi allah waxaa usugnaaday cala naasi dadka korkooda ugu sugnaaday an yaxuja inuu xajiyo musa dii xumkooda awoodaa waqalaalkiisa wuxuu yidhi icraabkii saddexaad waa kana ina hamantu shardiyatun weeye mubtadaun mubtada weeye waljawaab jawaabkiin maxduufun waa la xadfay ey man istadaaca qofkii awooda falyaxuja waraa xajiyo qofkii awooda walaa xaajata waxa weye ibnu marka labu ridina labu ridina midna waa soo reeba halkii mashhuurkaa soo reeba ah, ibnu hishaam wuxuu yidhi walaa xaajata wax baahi ah lidacwa alxadfi xadaf sheegashadiis uma sugnaan baahi looma qabo maca imkaani tamaamil kalaami kalaamka dhamaystirankiisa suurtagalnimadeeda maxaa yeelay alslu cadam lxadfi asalku waa cadam lxadaf ah, alxadfu waxaa la leeyahay khilaaf l alxadfu khilaafu lali dhe ama waxaa tira alslu cadam lxadf hmm. walwaju wejka athani oo labeeya oo waxa weeyaan oo dhahaa mantu waa faacilna yaqtadii wuxuu keene anahu shaniye yejibu waxaa waajib calaa jamiici nnaasi dadka dhamaantood anna mustadiicahum midkooda awoodaa yaxuju inuu xajiyo ana mustadiicahum ana mustadiicahum kooda awoodaa yaxuju inuu xajiyo saas waxaan ahayn qofku dhiga miyaa jira ma jiro ana mustadiicahum midkooda awoodaa yaxuju inuu xajiyo a dadkao waajib ku ah dadkao dhan waajib ku ah wadalika macnahaasuna baail waa baail biitifaaqi ala isla ogoli hadduu xajintiida asaga unba dambaabaye qofkii inta afka ka hadlo yihi war hala xajiyo amase asaga waxba aan aqoonba xaj inuu waajib yaho caamiye isaga waxba kama saaro fayatacayanu waxaa caynoobaya alqowl in la yihahdo alqowl qowlkiidhe qowlka ala wala horreeyey fayatacayanu waxaa caynoobaya alqowl qowlka ala wala horreeyey oo ah mamtu inay bedelta wa inamaa wa kale maahan lam aqul anugu ma dhihin albacd bedelulbacdi oo al ma aanan gelin bacdidaas bilalifi walaami kuma aanan dhihin limaa shay dartiisaan u dhihi diiday qadamtu aan kusoo hormari fii kulli oo culamada gabal inay diidaayaan wa thalith bedelka sadexeeya bedelu ijtimaal wey wa daabitu bedelu ijtimaal daabidkiisa an yakuuna waa inuu ahaado bayna alwali mid ka horeeya mudalminhuga iyo wa thani ka labaadoo bedelka dhexdooda mulaabasatun isdheehid waa in xiriir ka dhexeeya calaaqo iyo xiriir waa inuu ka dhexeeya bedelka iyo mudalminhuga mulaabasadaasoo hayriljus-iyati mulaabasadaasoo hayriljus-iyati jus-iyo aan ahayn walkuliyati kuliyana aan ahayn waa in xiriir ka dhexeeya mhm. biqayri kuliya ba miyaa ku jirta kulliba bacdan ku wada jirtaa iska bad hadda waa iska socon karta xabadiida mulaabasa waa inay ka dhexaydaa xiriir mulaabasadaasoo bgayri اljus-iyati aan jus-iye ahayn walkuliyatin aan ahayn ilaa fiiri badelkuli min alkuli calaaqada ka dhexay ahee kuliya ka dhexayda ilaa haanigaada caynulawal ahaa bedelbacdi iyo mdalminhuga xaa ka dhexeeyay jus-iya oo haanigaa jus-ulawal ahaa waxaa la rabaa maanta bedelka iyo mubdalminhuga in calaaqa iyo xihiir ka dhexeeyo calaaqadaas waa labadaas aysan ahayn waa inaan bedelkaanu ahayn cin alwal waana inuusan ahayn juz lwal xidhiirna waynu ka dhexeeyo wadalika mithaalkiina ka qawlika waa qowlkaagoo kale oo aad tidhaahdo acjabani waxay cajabgeliyey zaydun zayd cilmigu cajabgeliyey ka bedelo cilmigu ma ahan cayna zayd zayd daatadiisoo dhan ma ah juz ka midana maaha xidhiiraana ka dhexeeya mustaqil maaha cilmigu isaga ku xiriira ka dhexey maxaa yaele cilmigu meel mustaqil maba u istaagayaba waa ku dhex jiraaba kana asna damiir inuu bedelka la xiriiro damiirkaasoo mubdelu minhuga u laabanaya laga maarmaan ama dhaahir ha aado damiirkaas waxaan rabaa ama madkuur ha aado ama muqadar ha ahaado hmm. damiirkaasu waxa weya ama ha ahaado madkuur ama muqadar ha ahaado iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa tacala ilaa waa sareeyaa yas'aluunaka waxay wax kaa weydiinayeen u ilaahay can ishahri bishi bishi alxaraami xurmada lahaa qitaalin dagaalay wax kaa weydiinayaan fiihi fii shahri alxaraami lagu dagaalamo marka hadda fiiri qitaalinta shahrigii cayntiisi maaha jus shahriga ka midana maaha calaaqa ka dhexaysa maxaa bisha dhexdeedu dhaca ah, sidii cilmigu zayd ugu dhex jiray dagaalkanuna shahrigu ku dhex jira saasuu ugu dhex jira wanabahtu waan baraarujiyuu ku yidhi bitamiili misaalinta bilaayaati aayadaha aan misaaliyey aayadaha athalaai oo saddexa ah calaa ana albedela bedelka iyo walmubdela minhu yakunaani nakiratayni inay laba nakiro ahaanayaan laba nakiro inay ahaanayaan bedelka iyo mudnuhu laba nakiro naxw qawlihi tacaala mafaazan xadaa'iqa fiiri waa laba nakiro soo maaha wa macrifatayni inay ahaa karaan mithlu annaasi iyo waman wlilahi cala naasi oo macrifo aheyd iyo man oo mawsulo macrifa laba macrifay noqdeen wa mukhtalifeyni laba iskhilaafsan ashahri iyo qitaal shahrina waa macrifa qitaalna waa nakiro intaba noqon kara marka wax inay isku raacaan ay shardi tahay lama arko waraabic nuuca afreeya walkhaamis midka shaneeya wasaadis midka lexeeya bedelulitraab wey iyo wa tasadaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin hal shilin dinaarin aan sadaqaystay fa haada lmihaalu mithaalkan muxtamilu wuxuu ixtimaali karaa oo aqbali karaa lian takuuna adiga inaad tahay qad akhbarta inaad sheegtay biannaka adiga tasadaqta inaad sadaqaysatay bidirhamin dirham humma markaad sheegtay ka gadaal canna laka waxaa kuu muuqday an tukhbira inaad dadka u sheegto biannaka adiga tasadaqta inaad sadaqaysatay bidinaari kan horena kasaad utiin ka dambena kasaad utii tasadaqtu bidirhamin marka waa u qasadin markaad sheegtay aada istiri diinaar u sheeg dadka haddana markaasaa tiri bidinaari ood ka bedelay wa haada kanu badelu itraadi jeesiga bedelkiisi weye kii horead ka jeesatay aanigaad ujeesatay waxay kalood mithaalku aqbali karaa walian takuuna inaad adiga tahay qad aradta inaad doontay al iqbaara sheegid bitasaduqi sadaqaysi aada sheegto bidinaari dinaar aada sadaqaysatay fa sadaqa lisaanuka oo carabku kaaga hormaray ila dirhami dirhamka ah, waxaad isiri dinaar sheeg markaasa carabku kaaga dhacay sabqulisaan kugu dhacay bis sabqulisaan wa haadaa tawna badalulqaladi wey qaladka bedelkiisa wuxuu kala aqbali karaa walian takuuna inaad adiga tahay qad aradta inaad doontay al ikhbaara inaad sheegto bitasaduqi sadaqaysi bidirhami shilin aada sadaqaysatay falamaa nadaqta markaad ku dhawaaqday bihi bidirhami tabayana waxaa kuu caddaaday fasaadu daalika alqasdi arrintaas aada u qasaday inay faasid tahay oo waxaad bixday aysan ahayn dirham wa haadaa kanu bedelu nisyaan wey halmaanka bedelkiisi wey wuxuu yidhi ibnu hishaam wa rubamaa waxaa la arkaa ashkala inuu ishkaal geliyo calaa kahiirin in badan inta badanoo min adalabati dalabada ka a ah, alfarqu farqiga u dhexeeya bayna badle bayna badalayil haladi bayna badalayil haladi qaladka iyo wa nisyaani nisyaanka labadooda bedel farqiga u dhexeeya dad badan dhalinyaraha iskaga darsama oo dulaad ah waqad bayanaahu farqigaas waa cadaynay wa yuwadixuhu farqiga waxaa cadaynaa ayda noqoshaya soo sheegnay laakiin waxaa sii cadaynaa ana alqalada qaladka fi lisaan carabku ahaa Ah. marka awelka ku dhawaaqaydo qalbiga awelku kaagamaba jirinba faanigaa kaaga jira uqasade arabka kaaga dhacay bis qaladka waa kaas wanisyaana waana nisyaan halmaankuna fil janaani qalbigu ahaaday ah, janaan waa qalbiga jinaanna waa janooyinkood ah, waa jamcu janati jinaan janaanna waa qalbigii marka intaasaad farqi ka dhigana xale badalu qaladku waa carabka badalu nisyaankana waa qalbiga baab lcadadi baabun haadaa kanu baabun waa baab alcadadu cadad min halaahatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin sagaal intii laga gaaro yu'anahu waa la tanifiyaa maca almudakeri mudakerka la jirkiisa wayudakaru waa la labeeyaa maca almu'anahi mu'anafka la jirkiisa daa'iman weligiis marka laga hadlayo cadadka laba macnay naxwalood uga hadlaan dhinac waxay uga hadlaan tamyiiska cadadka tamyiiska cadadka dhinacna waxay uga hadlaan lafdulcadadka marka lagu dhawaaqayo ismulcadadka xagga tadkiirka iyo tacniifka ibnu hishaam maba ka hadlinba tamyiiskii tamyiiskiisi halkan ugama hadlin ah, halkan ugama hadlin kaliya wuxuu ka hadlaa ismulcadadka marka lagu dhawaaqayo xagga tadkiirka iyo taniifka bis intaasuu ka hadlaa Ah, ismulcadadka marka lagu dhawaaqa mudakr mid sida loo midka loogu dhawaaqa iyo kan muanaka loogu dhawaaqa baabun haadaakanu baabun waa baab alcadadu cadadkii min halaahatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin sagaal intii laga gaaro yu'anahu waa la ta'niifinaa huwa ismulcadadka maca almudakeri maca almacduudi lmudakeri macduudka mudakerkaa waxaa la tirinaya markuu mudaker yahay wey macduudka mudakerkaa wayudakeru ismulcadadka mudakara laga dhigaa maca almuanai maca almacduudi lmuanai macduud muanaa shayga la tirinaa markuu muanaf yahayna mudakara laga dhigaa daa'iman weligiis ayaa sidaas loo wadaa laakiin laba shardi marka la helo wey laba shardi ko idaa kaana almacduudu madkuuran muaharan waa labada shardi marka la helo idaa kaana almacduudu madkuuran mu'akaran ee haddii aanba la sheegin ismulcadadki waxaan rabaa macduudkii haddaanba la sheegin daanba la sheeginba maduudad macduudkii ama waa la sheegay waa muqadama waa hormaray khalaas waxaan shuruudan kuuma tal adiga jaasa wajaasa markaas mudakari marka rabtad ugu dhawaaqi karta jaaza wajaasa laba shardi marka la helo madkuuran muaharan waa inuu madkuur yahoo la sheego horta macduudka la tirinaayo waana inuu muahar yahoo ka dambay ismulcadadka labadaa sharti haddii mid kamida la waayo lamaba sheeginba lamaba sheegin macduudka la tirinaayo ismulcadadka kaliya lagu dhawaaqay man saama ramadaan uma atbaca sitan min shawaalaad leeda sitan fiiri sitan hadda ta miyaa lagu dara taniif ma lagu daray situn moogta waa lafdigii hadii muana lagu dara waa la dhila sit t laba tadii muanaskeeda lagu dari laha waxa la tirinana waa mudakr ogo waxa la tirinaa waa mudakr ilaa yooma la turin la tirinaa mogta iyo ayaam ala sitat ayaam waay yoomaa la tirinaa yoomkuna waa mudakr maadaama macduudku mudakr yahay maxaa la rabay sitatan in lagu daro maxaa diiday ee maba la sheegin macduudki maba la sheegin lama dhihin sitat sitata ayaamin lama dhihin waajibay noqonaysaa dhihi lahaa dhihi lahaa sitata ayaamin Ah, oo la sheegi lahaa macduudkii waajibay noqon lahayd amaa la sheegay macduudkii khalaas man saama ramadaan uma atbaca sitan min shawaal iska dhig sajaacigana ini dhiga masaladaas maxamed muqadim se sajaaciga sajaaciga sajaacigaa dhiga ya uma atbacahu miyuu ahaa lafdigu eh, man saama ramadaan uma atbacahu saas miyuu ahaa uma isaga wuxuu dhigaa man saama ramadaan wa atbacahu uba dhiga hadee wa atbacahu ma aqaana ina jirtay uma soo maa uma atbacahu marka waa kaasa markaas labadaa shardi marka la helo marka qaacidadan lagu socona naxw sabca layaalin habeenyaal toddobaa wa thamaaniyata ayaamin maalmayaal sideeda fiiri sabca mudakara ilahay ka dhiga ila waxaa la tirinaya muanafe oo yaa noo sheegay layaal meesha laga fiirinaa ictibaarka tadkiirka ee taniifka waa mufradka layaal mufradkeed wuxuu yahay laylatun khalaas ayagoo muanafa la tirinaa marka tada waa laga daynaya sabca layaali ayaamna mufradkeedi waa yowmun waa mudaker mudakara la tirinaa wa hamaaniya taal taadiyaa lagu dara waa cagsulqiyaasaa laydhaha cashara ayada labay u qaybsantaa inay mufrado tahay inay murakaba tahay hadday mufrado tahay kuwaanay lamid tahay ha cagsulqiyaaskaasay ku soceen wakadalika alcasharatu casharana waa sidaas in lam turakab haddaan la korsiin ayraha haddaan cadad kale la korsiin waxa weeyaan ayadana cagsulqiyaasay ku socneen casharatu rijaalin casharatu rijaalin wa cashru niswatin aad leedahay wa cashru niswatin ayaad leedahay markaasuu yidhi wakada alcasharatu wakadalika sidaasay ahaatay alcasharatu casharadii in lam turakab haddaan la korsiin hayraha iyada qeyrkeed haddaan la korsiin wamaa kii duuna halaathati saddex ka hooseya waa waaxid iyo itnaan iyo wa faacilun wax alla wixii ku socda faacil thani thalith raabic khamis saadis saabic thaamin taasic cashir wixii faacil ku socda wixii faacil ku socda wamaa cadadka duuna halaaati saddex ka hooseeya waa waaxid iyo itnaan iyo wa faacilun wax alla wixii ku socdo wasniga faacil ah ka thaalithin wa raabicin wa khaamisin wa saadisin kuwaasoo dhan yajriyaani cala lqiyaasi qiyaasay ku soconayaan daa'ima weligooda qiyaas ku soconayaan qiyaasay ku soconayaan oo ah yudakaraani maca almudakari wa yu'anahaani maca almu'anaf qiyaasay ku soconayaan qiyaas ay ku soconayaan wamaa cadad wamaa ismulcadad dhe duuna halaaati saddex ka hooseeya waa waaxdi itnaan iyo wa faacilun wasniga faacil ah wadalika mithaalkii ka haaliin iyo wa raabicin oo kale weeye yajriyaani waxay ku soconayaan cala alqiyaasi daa'iman weligood qiyaasay ku soconayaan wayufradu waa la keli yeelaa faacilu faacil faacilu hadda ka hadla sida loo isticmaala faacil waxaa loola jeedaa waa ismu cadadka faacil ku socda raabic khaamis saadis saabic thaamin taasic cashir ismulcadadkaas afar isticmaalu ka sheega isticmaalaadkiisu waa badan yah ilaa toddobay gaaraan wa yufradu waa la keli yeelaa faacilu faacil waa la keli yeela thaalithun aa la iska leeyay thaalithun mid saddexnimo ku sifaysan iska wey o yudaafu ama waa la idaafaynaa limaa cadadaa loo idaafaynaa ushtuqa laga soo dhambashay huwa faacilka minhu cadadka xaggiisa marna waxaa loo idaafaynaa cadadkii laga soo dhamashay waxaa laleeyahay thani nayn thalithu ah, halaahatin raabicu arbacatin raabic waxaa laga keena arbaca arbacadiyaa loo idaafayna kii laga soo dhimashaa loo idaafayna markaasna waa bimacnaa bacdi ah, oo thali halaahatin saddex mid kamida wey ah, waa bimacnaa bacdi bimacnaa bacdiyuu noqona oo ama limaa shaygaa loo idaafaynaa duunahu asaga ka hooseeya wax ka hooseeya thalith ithnayna ka hooseeya waxaa la leeyahy thalithu ithnayni raabicu thalaahatin khamisu arbacatin markaasna wuxuu noqonaa bimacnaa jaacil jaacil macnaheed waa maxee haddaad tiraa thalithu ithnayni waxay noqonaydaa labo mid saddex ka dhigaayo isagaa ka dhigayo jaacil ah haddaad tiraahdo khaamisu arbacatin afaru shan ka dhigaa wey isagaa jaacil ah oo wax ka dhiga saasuu noqona oo amase yansibu waaba uu kordhiga faacilku maa ismu cadadka duulahu ka hooseeya cadadkii ka hooseeyu kordhiga oo waxaa leedahay thalithun ithnain ah. raabicun halaaatan hawlu nasbina mafcuulnimo u qaadana ah. markaasba isla jaacilkii wey isla jaacilkii sharax iclam ogow ana alfaad alcadadi alfaalu cadad iclam ogow ana alfaad alcadadi alfaada cadadka calaa alaaati aqsaamin qaybyaala saddexa korkooday ku sugnaadeen axaduha alaaadii midkeed maashay wey yajri ku socona daa'iman weligiisba cala alqiyaasi fi tadkiiri xagga labaynta iyo watamiifi xagga dhadigeynta fa yudakaru waa la labaynaa maca almudakari mudakerka la jirkiisa wa yu'anafu waa la dhadigaynaa maca almu'anafi dhadiga la jirkiisa wa huwa qismigaasu alwaaxidu weeye walihnaani weeye iyo wamaa shay weeye kaana ku sugnaaday calaa siiqati faacil taqul waxaa leedahay fi lmudakeri waaxidun wahnaani wa haanin wa haalit waraabic ilaa cashir laga gaaro wa fi lmu'anasina waxaa leedahay waaxidatun wahnataani wa haaniyatun wa haaliatun wa raabicatun ilaa cashirati qiyaasaad ku weyda kuwaas wa haani qismiga labeeya maa qism weeye yajri ku socona calaa cagsi lqiyaasi qiyaaska cagsigiisu ku socona daa'iman weligiis fa yuanafu waa la dhadigayna maca almudakeri mudakar kale jirkiisa ah, haddii uu yahay macduudku mudaker ismulcadadka muanafa laga dhigaa wa yudakaru waa la labaynaa ismulcadadka ismulcadadka mudakar laga dhigaa maca almuanafi macduudku hadduu muanaf yahay wa huwa qismigaasuna ahalaaatu saddex weeye waa tiscatu wey ah, iyo wamaa baynahuma inta udhaxayda taqul waxaa leedahay halaaatu rijaal macduudkii la tirinay waa rijaal waa mudakr ismulcadadka ta ku dar alaaatu dhe ah. wa halaahu niswatin dhe macduudkii la tirinayey waa muanaf oo niswa weye ismulcadadka tada ka daa marka cagsulqiyaas weye qaala tacala ilah wuxuu yihi sakarahaa dabayshii reer caad ilaahay baa sakiray calayhim reer caad dushooda ilaahay ku sakiro ku diray sabca layaalin toddoba habeen iyo wa ayaamin maalmayaalo sideed ah todobadaas iyo sideedaasoo xusuman mutataabicatan israacsan dhe waaliu qismiga saddexeeya maa shay weylahu xaalataani laba xaal ay usugnaatay wahuwa alcashara waa cashara fain istucmilat haddii la isticmaala murakabatan xaalay tahay mid la saaray maca kayriha qeyrkeeda la saaray jarad calal qiyaasay ku socona mar hadday murakabata taqul waxay leedahay alaaata cashara cabdan mar haddaad tidhi alaaata horta mudakar in daray waxa la tara inay mudakr yihin waa ku un casharada marka ka daataaba qiyaasay ku soca iyadoo halaaata cashara cabda bitadkiiri aad ku labayn aad ku leedaha wa halaaa casharata bisukuuni shiin shiinkana waa iska sukuunine cinda alxijaaziyiin waa iska sukuunine waa iska sukuunine mar haddaad muanas tirinaydo oo ta ku dar haddaad mudakar tahayna bifatxi shiin aad leedahay wa halaaa casharata anatan be saddex iyo toban addoon marka casharata allel macduudka la tirinay muanay qiyaasay casharadu ku soceen qiyaasay ku soceen alaaadu lakin cagsi qiyaasay ku socotaa alaaa aly tadi waa laga daayay markii muana la tirinay bitaniisi ad ku leedahay wa in isticmilat cashara haddii la isticmaalo gayra murakabatin xaalo ay tay la korsiin jarad waxay ku socona calaa khilaafi lqiyaasi taqul waxay leedahay casharatu rijaalin casharatu mar ta ku dartay shinta iskaba reeba casharatu rijaalin tiri taa lagu daray macduud kala tirina waa mudakr waa rijaal casharatu ayadabtaa lagu dara bitaniisi dhadige inaad ku leedahay waa cashru inaa-in aad leedahay toban addooma tada waa ka daynaya cashru shiinka waa iska reeba kartaa casharana waa ladhe waa cashru imaa-in dhe waa cashru imaa-in waa cashru imaa-in toban addooma bitadkiibiaad ku leedahay waclam ogow ana liasmaai lcadadi asmaa lcadad allatii asmaacadadka calaa wasni faacil ku sugnaatay arbaca xaalaatin afar xaala usugnaatay afar xaal ayaa wasniga faacil ku socda ismulcadadka faacil ku socda afar isticmaal leey ixdaahaa arbacadii midkeed alifkaad waa in la kala yeelo taqul waxaa leedahay thani mid labeeya thalif mid sadexeeya raabic mid afreeya khaamis mid shaneeya wa macnaahu macnihiisu waxa weyn waaxidun mid mawsuufun ku sifaysan bihadii sifati ah, haalithun mid sadexnimo ku sifaysan raabic mid afarnimo ku sifaysan khamis mid shanayn ku sifaysa sifadaasu ku sifaysanya thalithun mid inuu wax sadexeeyo ku sifaysan raabicun mid inuu wax afreeyo ku sifaysan khaamisun mid inuu wax shaneeyo ku sifaysan saasaad ka dhigay athaaniyatu xaalada labaydaa an yudaafa waa in faacilkii la idaafeeyo ilaa maa cadada loo idaafaynaa huwa faacilka mushtaqun lasoo dhambashay minhu cadadka laga soo qaatay cadadkii laga soo qaatad u idaafaynay oo haali halaaa laga keenay halaaa u raabic arbaca laga keena u idaafe midkii laga keena fataqulu waxaa leedahay thaniye thnayni laba midkood wa thaalithu thalaahatin saddex midkood waa bimacnaa bacdi wa raabicu arbacatin afar midkood wa macnaahu macnihiis waxa wey mid oo min thnayn laba ka wa waaxidun mid oo min thalaahatin ka wa waaxidun mid oo min arbacatin afar ka mid a ah, waa bimacnaa bacdi markaasna qaala allahu tacaala wuxuu yidhi wadkur sheeg nabiga subanow id waqti akhraja ay bixiyeen hu nabiga aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haaniye inayn laba midkood xaaliya labada mid ka midu ahaa bimacnaa bacdi labadaasu bacdi ka aha wa qaala allahu tacala ilaa wuxuu yidhi laqad kafara way gaaloobeen wallaahi qad xaqiiqe kafara way gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhaahdeen in allaha allah haaliu halaahatin saddex mid ka mida weeye waa kiristaankii oo yidhahdeen nabi ciise iyo hooyadiis iyo allah saddexdaas ilaah wey ay yidhaahdeen waa gaaloobay culamada aayaddan waxay u daliishadeen ahlu sunnuhu qowl keligiisaa gaalnimo noqon kara oon caqiide la jirin ficilna uusan la jirin dhawaaq kaliya aa ah gaalnimo noqon kara maxaa yaele qowlkaasa ilahay ku gaalnimada kula tilmaamay ah, qalada saas yidhahdeen alla ma dhihin hadday caqiideeyeen kuma darin yay caqiidayn intay rabaan qolka dumeelaha inta la fadhiisto yidhahda saddex ilaahaa jira mana caqiidaysna dadku ku dhibaa waa gaal ah, gaal iska wey hmm, gaal wey haddaba caqiidaseeda waa qof inta islaamnimada ku koba ku duqoobay ee xoogaa badari siiya hay-adu hay-adaha badar siiya markaasuu wax badan wax baaraayey waa qofkuna inuu wax aqriyaa la raba inu iska fadhiya lama rabo hal dhega inuu leeyahy lama rabo labada dhegood wax lagu dhegaystaa la rabaa anu wax badanaan soo akriyey waxaa ii soo baxday saddex inay yihiin waa gaal murtada hadduu awel muslim ahaa hmm. marka qowlka keligiisa lagu gaalooba niyadana keligeeda lagu gaalooba ficilkana keligiisa lagu gaalooba hadday wada jiraanna lagu gaalooba waana ijmac weliba cinda ahli sunna sidaas oo qolada murjiayadu waxay qabaan waxa weeyaan ictiqaadka kaliyaha lagu gaalooba ee qowl iyo ficl iyaga ma lagu gaalooba marka waa hadal aad u baadila wey athaalithatu xaalada saddexayda an yudaafa waa in loo idaafeeyo ilaa maa cadad duunahu isaga hoosiisa ku sugnaaday ka qawlika inaad tidhahda thaalithu thnayni labo mid saddex ka dhiga wa raabicu saddex mid afrayna wa khaamisu arbacatin afar mid shanayna wa macnaahu macnihiisu waxa weyan jaacilul ithnayni laba wuxuu ka dhigaa binafsi nafsadiisu inta ku daro wuxuu uga dhigaa alaatan saddex ha nafsadiisu inta ku daro uu saddex uga dhiga wa jaacilu halaaati saddexna wuxuu ka dhigaa binafsi nafsadiisu arbacatan uga dhiga inta isku daro qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi ma yakuunu ma sugnaado min najwa halaaati najwa halaahatin saddex foqood ilaa xaal huwa alle raabicuhum saddexda mid afar ka dhigaya u yahay maahan allah naftiisa sa afar uga dhiga waa la jooga ilaa hum tolkay laabay talaatadu laabame raabica waxaa loo ifriyay talaatadii marka marka waa loo idaafey marka lagu leeyahay waa in damiir usoo noqona loo idaafeyna waa lamiday noqoto walaa khamsatin walaa najwa khamsatin shan foqood ma jiro ilaa huwa allah saadisuhum saadisu lkhamsa shanta mid lix ka dhigay uu yahay mahan ah. oo lix ka dhigaya oo la joogo og oo maqlayo arkayo araabicatu xaalada afreyda an yansiba waa inuu faacilku kordhigo maa cadadkii duuna ka hooseeyey halaaa waxay kordhigeen ithnain arbaca waxay kordhi kordhigeen halaaa mid mid ka hooseey kordhi midka ka hooseey kordhigi kara ah, midka ka hooseey kaliyuu kordhigi kara mid kale ma kordhigi karo fataqulu waxaa leedahay raabicun wuxuu afarka dhigaa alaaatan saddex saddexunta isku daro afarka dhiga bitanwiini raabicin raabicin la tanwiininteedaad ku dhehe bitanwiini raabicin raabic la tanwiinintiisa aad ku dhehe iyo wa nasbi alaatin alaaa la kordhigideeda kamaa taqulu sida aad u tiraahdo jaacilu alaaati saddex ma mid ka dhigaayo arbacatan afar walaa yajuusu ma banaana milu daalika nasbahaas oo kale walaa yajuusu ma banaana milu dalika nasbahaas oo kale fi lmustacmali midka la isticmaalay maca maa cadad la jirkiisa ushtuqa minhu laga soo dhambashay faacilka loo lala isticmaalay kii laga soo dhambashay ma banaana inaad ku nasbido oo ma dhigi kartid raabicun arbacatan raabicun afaru ka dhigaa arbacatan afar afar afar lagamaba dhiga ilaa awla aheede saad uga dhigi awlayba afar aheed qaab weeya lagu walaa yajuusu ma banaana milu daalika nasbahaasoo kale filmustacmali kan la isticmaalay kuma banaana maca maa cadadla jirkiisa ushtuqa minhu laga soo dhamashay qulnaa saasaan lena khilaafan xaalan khilaafayno lilakfashi iyo wasacla labadoodan khilaafayno iyo waa sheegen waaas allah subxana wa tacala aclam sala allah wsala wbaarik ala nabiyina maxamed